الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray kitaabkeenii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaarnay digrigii ama ducadii lix iyo sagaashanaad ducaau safar waa ducadii lagu ducaysanayey qofku markaa uu safrayo waxa sheekhu yihi wuxuu odhanayaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar subxaana aladii sakara lana hada wamaa kuna lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun intaasi waa ducadii rukuubkaynu hore u soo marnay waxaa kale u raacinaya allahuma inaa nasaluka fii safarina hada ilaahay ilaahayow sabargeyn waxaan ku weydiisanaa albira wanaag ayaan ku weydiisanaa wataqwaa iyo cabsidaada wa min alcamali camal xaggii waxaan ilaahay oo kaa weydiisanaynaa maa tardaa waxa aada raalli ka tahay ee aad raalli ka noqonayso allaahuma ya low hawin calaynaa noo fududee safarana haadaa safarka yagan waطwi canaa bucdahu waطwi duub bucdahu fogaantiisa cannaa xagga yaga uu naga fog yahay ilaahay ou noo soo duub ama wadwiduub cannaa aylana lana annaga bucdahu fogaantiisa ilaahay ou noo soo duub oo noo soo dhoweey allaahuma yaalow anta saaxibu fi sabr sabarkan kan nagula saaxiibayana ilaalinaya adiga weeye waalkhaliifatu ilaali ehelkii ka khaliif nagaga noqonaya ee noo ilaalinaya ehelkii iyo wixii aan ka tagnayn adiga weeye allaahuma yaa allow inaa anagu nacu innii anugu acuudu bika waxaan kaa mahangelayaa min wactaa'i safari safarka dhibtiisa iyo mashaqadiisa wa kaabati lmandari muuqaal isbeddelkii iyo doorsoonkii ayaan kaa mahangelayaa wasuu'i lmunqalabi iyo gadoon iyo soo noqosho xun aan ugu soo noqdo fi lmaali xoolihii walahli iyo ehelkiiba waidaa rajaca markuu noqdana qaala hunna wuxuu odhanaya alfaadan iyo digrigan aan soo sheegnay wasaada fiihinna wuxuu ku kordhinayaa aayibuuna naxnu annagu aayibuuna kuwa noqon ayaa nahay taayibuuna kuwa oo toobad keeni ayaa nahay caabiduuna kuwa oo caabudi rabbi ayaa nahay lirabbina xaamiduun oo rabbigayana mahadinaya ayaanu nahay sidaa inuu odhanayo qofku marka uu sabrayo waxaa warinaya imaamu muslim waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya tirmidi waana xadiis saxiixa si aad arkaysa dee imaamu muslim mar hadduu wariyey waxaana laga warinayaa saxaabiga cabdillaahi bnu cumar waxa uu leeyahay wuu sheegay rasuulku inuu baray marka uu baciir ama awrkiisa iyo dee wixii xilligaa la fuuli jiray uu fuulo isagoo safar u baxaya inuu kibaaranaya halaatan saddex jaro allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay baa weyn ilaahay baa wax kasta ka weyn ilaahay baa wax kasta ka weyn ayuu odhanayaa kadibna wuxuu akrinayaa aayadda qur-aanka subxaana aladii sakara lana hada wamaa kunaa lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun waxa nasaan oo xumaan gawfan oo ka dheer ilaahay noo sakhiray ee noo layliyey ee noo budaydiyey kan daabadan aan fuulayno wamaa kunnaa lahu muqriniin maanaan ahayn annagu kuwa awooda oo awoodda yada iyo xeeradda yada iyo quwadda yada markaa ku sakhirto ku leyliyada annagu maanaan ahayn wa ilaa rabbina lamunqalibuun annagu rabbi iyo xaggiisa ayaan u gadoomaynaa iyo ducada markaa allahuma ina nasaluka fi safarina hada albira fi safarina hada albira wاtaqwa wa min alcamali ma tarda intaa markaa matniga kitaabka inoogu qoran ayuu markaa sheegay ibnu cumar oo uu sheegay inuu nebigu salى اllahu alayh wasalam baray marka uu safrayo inuu yidhaahdo lafdiga abu daawuud iyo ka tirmidi sidaas ayay iyaguna wada ahaayeen waxoogay alfaad yaryarun bay ku kala duwan yihiin markaa wuxuu odhaya allahu akbaru ilaahay baa wax kasta oo weyn ilaahay baa ka weyn saddex jeer ayuu odhaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar subxaana aladii ilaahay ayaa xumaan ka hufan oo ka dheer sakhara lanaa haadaa ka noo sakhiray noo fudaydiyey gacanta noo geliyey noo layliyey wamaa kunnaa maanaan ahayn annagu low isaga muqriniina kuwa awooda annagu kuwa caajiziinta tabarta daran ee aan laylyo karayna sakhiran karayna ayaana adiga ilaahu noo sakhiray wa innaa annagu ilaa rabbina munqalibuuna rabbiga iyo xaggiisa ayaan u gadoomaynaa oo aan u noqonaynaa macnaha kani waa safar yaroo saaranee safarka weyn ee ilaahay xaggiisa loogu noqonayo ee marka la dhinto lasoo saarayo ee dadka marka ilaahay la horkaya laabaaniyo kuwa xagga u noqonaya ayaan allaahuma ya allow inaa anagu nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa fii safarina haada safarkayga waxaan ku weydiisanaynaa albira wanaagga samayntiisa wataqwaa iyo cabsi oo inaan wixii macaasiya dunuub ahaan aanu ka tagno mar hadday albiru wa taqwaa ay wada socdaan macnaha birigana waxaa loo jeedaa wixii wanaagsanaa samayntiisa taqwadana waxaa loo jeedaa macaasidii iyo wixii xumaa ka tegidooda waxaa kaloo dhici karta birigu inuu yahay sababfaloo khalqiga inaanu wanaag kula dhaqanno taqwaduna inay tahay allaahi khaaliqahaa inaan isagana kula dhaqanno wixii na faray inaan la nimaadno wixii uu noo diidayna aan ka dheeraanno labadaba waa la yidhi wa min alcamali camal xaggii waxaan kaa weydiisanaynaa ilaahay ow maa tardaaka aad ka raali noqonaya aada jeceshahay ee adiga markaa khaalis ku ahee sawaabahee waafaqsan markaa sunnihii nebiga sala allahu alay sl ayaan ku weydiisanaynaa inaadna waafajiso allaahuma yaalow hawil calaynaa noo fudee korayga safaranaa adaa safarkeegan ilaahw noo fudaydi oo mid fudud oo sahlan oo wax dhiba aanaan kula kulmin ilaahay ow nooga yeel wadwi cannaa bucdahu wadwi cannaa ay annaga ilaahayow noo soo duub bucdahu fogaanshihiisa ama wadwi bucdahu cannaa fogaanta uu naga fog yahay dee socdaalka yaqani halkaan u soconnay ilaahayow noo soo duubo ilaahu noo soo gaabi bimacnaa waxa weeye dee dhul la soo dhowaynayo oo la keenayaa ma jiree ilaahayow noo fudaydiyo awood iyo quwo iyo nabadgelyo nasiib annaga iyo waxaanu fuugashannahay iyo waxaan wadanno ilaahw quwo iyo awood noo geli ilaahayow nagu gaadhsii si markaa dhibaato la-aana bay ka dhigan tahay allaahuma anta saaxibu fi sabar ilaahayow kaa nagula saaxiibka ayaa tahay sabarka ilaahu macnaa sabarka nagula saaxiib ilaahu nagula jir bay ka dhigan tahay ilaahayna waa maciya caama baa jiro khalqigiisoo dhan waa la jiraa laakiin la jirid gaarahoo ay la socoto ilaalin iyo kaalmayn iyo waafajin iyo taayid ilaah u nagula saaxiib oo nagula jir intaa aan safarka ku suganahay allahuma anta saaxibu fi safarka nagula jira safarka ayaa tahay ee nagu gargaaraya ee nagu ilaalinaya ee nagu waafajin ee nagu ayidaya waalkhaliifatu fi lahl ilaahukee ehelkii nagaga dambeeya ee aan u cuskarayna ehelkayagii iyo wixii aan ka nimi ilaalintooda weliba markaad saa odhanaysaa dee waa markaad wixii ay markaa ku noolaan lahaayeen asbaabana aada uga timi inaad gurigoodii iyo halkii ay mar waxay xidhanayeen iyo waxay cunayeen markaad u diyaarisay ayaad markaa ilaahayna markaa ilaalintooda aada u xil saaraysaa nebiga kafaa bilmari isman an yudayaca man yaquud qofka waxa dembi ugu filan ciddii uquudinayu mas-uulka kaa inuu halleeyo oo uquudkoodii markaa haddaad xaj u baxayso waxaa shardiga inaad masaariibdoodii waxoodii aad uga tegayso waxaad masaariibdaad qaadanaysa xajku inay masaariibdoodii dheertay haddaad cilmi doonanayso haddaad khuruuj baxayso wax kasta waxa ka horreeya waxa weeye ciddaa mas-uuliyaddoodii cilkooda ku saarayay inaad iyagana baahidoodii aada usii dibirto ilaahayna markaa u xil saarto waalkhaliifatu fi lahli ilaahay u ka markaa khaliifka naga dambeeyan inu xil saaranayno ayaa tahay allaahuma yaa allahu inii anigu acuudu bika waxaan kaa magangalayaa biwacdaai safari safarka dhibtiisa iyo mashaqadiisa alwachaa ashidda wacthaau safar waa mashaqadiisa iyo dhibtiisa ayaa lilah kaa magangelayaa wakaabati lmandari mandar waa muuqaalka kaabaduna waxaa la yidhi waa isbedelidda qofka hay-adiisa iyo qaabkiisu uu isbedelo murugo iyo tiiraanyo ku timid daraaddeed markaa wakaabat اlmandari waxaan kaa maagelayaa muuqaal isbedelkii muuqaalkaygoo isbedela oo ay igu yimaadaan wax murgiya oo tiiraanyo geliya dusha iga soo baxo markaa midabkaygii uu isla bedelo waanaynu naqaanaayo qofka markay wax ka yarsi yihiin waxaad odhanaysaa warhabel maanta maxaa kugu si ah yacnii qofka marka uu ama cadhoodo ama uu murugaysan yahay ama uu dhiilaysan yahay dhibaataysa korkiisaa laga garanayaa oo mandarkiisa iyo muuqaalkiisa isbedelaya marka wakaalat ilmandari waa xaalad xun oo muuqaalkayga iyo korkayga laga arko oo ay sabab u tahay murugo iyo tiiraayo fil ahli ahlkii oo markaa wasuil munqalabi iyo gadoon xun oo aan markaas u gadoomoon u noqdo fil ahli ahlkii fi lmaali walahli maalkii ehelkii waxay murugeliya markaa ehelkaygii iyo maalkaygii inaan ku arko ayaan ilaahayow kaa magan gelayaa sidaas ayuu ku ducaysanaya waidaa rajaca marka uu noqdana ee uu soo noqdana qaala hunna kuwaas kelmaadkaasoo dhan iyo wasaada waxaanu ku kordhinayaa fiihinna kuwa dhexooda wuxuu ku kordhinayaa ducada noqoshadu waa inoo iman doontaa iyadoo inta ka badane aayibuuna waxaa nahay kuwa noqonaya markaa noqosho kale un laga fikiri maayo dee waxaan ku noqonaynaa annagoo bad qabno ilaahayna sidaa ugu mahadnaqaynaa taa'ibuuna waxaan nahay kuwa oo toobad keenaya oo ilaahay u noqonaya caabiduuna kuwa oo rabbi caabudaya ayaan nahay caabiduuna lirabbi amara lirabbina rabbigiina xaamiduuna mahadinaya waxaan nahay kuwa noqonaya oo ilaahay u toobad keenaya oo ilaahay caabudaya oo rabbigoodna u mahadnaqaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay ducadan in la yidhaahdo oo lagu ducaysayo digriga ka horeeyaba marka uu qofka ku safar bilaabayo inuu marka ugu horayso ula allahu akbar allahu akbar yidhaahdo marka uu ku fadhiisana haddana subxaana ladii sakhara lana haadaa u yidhaahdo intaa kadibna inuu markaa ducadaa safarka inuu ku ducaysto marka uu soo noqonayana inuu ayadana ducadaas iyo intaa dheeraadkaa ku ducaysto liannahu soo noqoshada aada muraadkaagii soo qabsato oo adagobad qaba soo noqota waa nimco aada iyo laxaad u weyn weeye waayo sabarku walow ama diyaarad raac ama gaari waxaa doontaba raaco nabigu sala allahu calayhi wasalam uhi asabaru qidcatu min alcadaab sabarku waa gabal cadaaba yamnacu axadakum tacaamahu wa sharaabahu wa nawmahu wuxuu qofka u diidaa raashinkiisa iyo sharaabkiisa iyo hurdadiisa sidaa daraaddeed baa uu nebigu uga magan u inoogu jideeyey inaynu markaa ilaahay aynu ka magan galno wax liyaaliyo wixii markaa dhibe uu leeyahay qofkana waxaa la doonayaa inuu markaa xilligaa uu socdaalka ku jiro inuu ilaahay baryo oo uu ducadiisa badsado way xadiidka nebiga sala allahu alay slm imaamu axmed iyo abu daawuud iyo ay warinayaan sanadkiisuna xasanka yahay saddex dacwo waa la aqbalaa baa nebigu yidhi dacwada waalidku ilmihiisa u habaaraya ama u ducaynayo dacwada iyo baryada qofka socotada ah iyo qofka madluumka ah ee la dulmiyey ducadiisa markaa inuu ducada badsado ayaa wanaagsan ducaau dukhuuli ilqaryati aw ilbaldati waa ducadii uu ku ducaysanaya qofku marka uu tuulo galo ama beled iyo magaalo uu galo waadigaasoo waa socdaashay waad soo socoto ilaahay baa ku nabadgeliyey meeshii aad doonaysay tuulo iyo magaalo midkay ahayd ayaad soo gashay maxaad ku ducaysanaysaa iyadana ducaa dukhuuli ilqaryati tuulo gelidee ducadeeda awilbalda wuxuu odhanayaa allaahuma rabba asamaawaati sabci samooyinka toddobada rabbigoodow ilaaha abuuray ee isagu leh ee maamulayo wamaa adlalna iyo waxay u hadheeyeene ay ka sarreeyaan ay ku wareegsan yihiine ay sida dallada ama saqafko kale u yihiin wa rabba alardiina sabc dhulalka toddobada rabbigoodow wamaa aqlalna iyo wixii ay qaadeene ay sidaanee dusheeda saaran oo dhan wa rabba shayaatiini shayaadiinta rabbigooda ilaaha abuuray ee maamulayo wamaa adlalna iyo waxay lumiyeen wa rabba riyaaxi dabaylaha rabbigooda wamaa darayna iyo waxay firdhiyeen ay saydhiyeen rabbiga intaasoo dhanow ilaaha markaa isagu rabbiga wahee abuuray ee isagu maamulaya ee iska lahom as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayra haadihi alqarya tuulada khayrkeedaan ku weydiisanayaa wa khayra ahliha baan ku weydiisanayaa ehelkeeda khayrkeeda wa khayra maa fiiha waacuudu bika min shariha ayaan kaa magan gelayaa wa shari ahliha ehelkeeda sharkeeda wa shari maa fiiha iyo waxa ku sugan sharkeeda ayaan kaa magangelayaa sida inuu odhanayo waxa warinaya imaamu xaakim baa warinaya nasaa-i baa sunan alkubraada ku warinaya ibnu sunni baa camal lyowm waleyla ku warinaya aymo badanna waa xasan bay ku tilmaameen xadiidka sase culamada qaarna waa tasixiyeen waxaana laga warinayaa suhayb bin silaan arruumi waxa uu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam lam yara qaryatan yuriidu dukhuulaha nebigu ma arag qaryo iyo tuulo uu doonayo inuu galo ilaa qaale xiina yar ahaa mar alliyaaliyo markuu tuuladii ama magaaladii u socday isha ka qaado ee warkaabuu dabeetana ducadan ku ducaysan jiray markaad gasho dhex gasha maaha mar alla markay kuu muuqato ayaad ku ducaysanaysaa oo macnaheedu yahay allahuma raba samaawaati sabci ilaaha samooyinka toddobada ah rabbigooodow ilaahay isagu iskale ilaahay isagu maamulaya ilaahay isagu abuuray rabbigooda wamaa adlalna iyo wixii markaa ay ka sarreeyaan ee ay hadhaynayaan ee dalladoo kale ay u yihiin waraba alaradiina sabci dhulalka toddobada ah ayagana rabbigooda wama aqlalna iyo wixii ay qaadeen ee ay hayaan ee dushooda ku sugan ee noole iyo waxaa noolayna rabbigooda haya isagu abuuray ee maamulaya isagu iska lahayo waraba shayaadiini shayaadiinta rabbigooda ahayo uma adlallayo waxay lumiyeen isagu abuuray isagu maamulayo waraba riyaaxi dabaylaha rabbigooda wamaa darayna iyo waxay duuliyeen ay saydhiyeen fa asbaxa ashiiban tadruuhu riyaax yacnii ay saydhiyeen markaa duuliyeen rabbigooda as'aluka waxaan ku weydiisanayaa oo aan kuugu tawasulayaa rabbinimadaada waxyaalaha aad rabbiga u tahay waxaan kugu weydiisanayaa khayra haadihi alqarya magaaladan khayrkeeda inaan ku badbaado inaan muraadkii aan ka lahaa iga dhammaado cuduradeeda iyo yacni bushkeeda inaan ka badbaado ayaan ku weydiisanayaa wa khayra ahliha ehelkeeda khayrkeeda ayaan ku weydiisanayaayo dadkeeda wanaagsan hadday culimo yihiin hadday ganacsato yihiin hadday odayaal yihiin dadkeeda wanaagsan ayaan markaa ku weydiisanayaa inaan la kulmo oo aanu isbaranno wa khayra maa fiiha wixii ku sugan ee khayra marka ee aqoona ee xikmaa manfaca adduunyo iyo mid aakhira ayaan ku weydiisanayaa wa acuudu min sharihaa sharkeeda ayaan ilahw kaa maangelaya inay dhibaata igu hesho in xanuun iyo cudurra igu helaan wa shari maa fiiha waxa ku sugan sharkeeda ayaan ka maangelayaa wa shari ahli ahelkeeda sharkeeda ayaan ka maangelayaa dad badan oo elushara baa jooga wa shari maa fiiha iyo waxa ku sugan sharkiisa oo dhan ayaan ka magangelayaa xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa markaa inay mashruuc tahay oo ay sunno tahay marka uu qofku meeshii u socday uu arka ee ay ku soo baxdo inuu ducadan ku ducayso ilaahay ugu tawasulo rabbinimada sifadaa ah rabbinimada inuu markaa makhluuqaadka waaweyn ee kownka kiisa sare iyo kiisa hooseba iyo waxa ku dhex jiraba isagu inuu rabbi u yahay sifadaa isagoo ku weydiisanaya inuu markaa khayrka wixii halkaa ku suganna weydiiso sharkoodana uu ka magan galo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ilaahay magangelkiisa mar walba in la magan galo oo ilaahay mar walba isaga la laysku xidho oo ilaahay wixii sharana sharkiisa lagama galo wixii khayrna khayrkiisa la weydiisaa waa dhufays loo baahan yahay qofka muslimkaa ah inuu ku jiro xaaladihiisoo dhan hadduu nagi yahay iyo hadduu socdaal ku jiraba waa inuu ilaahay cuskadaa weliba safarka hadduu ruwaqa iyo dad wanaagsan markaa uu helayana waa inuu markaa la rafiiqaa yacni qofku xaalad waloo ilaahay markaa xaalad waloo uu ku sugaya markuu ilaahay xuso ilaahay waxbaba ka xumayn maayo innagoo waxaasoo huba iyo kaalmaa haysanaa ayaynan haddana waxaynu ka isticmaalaynaa aanay jirin aynu kacaakuf ku jirinaa ducaau dukhuuli suuqi suuqa gelidiisa ducadiisii miyaad iska soo gelaysaa una si aad u soo ordayso waataynu sootay maraad gurigii ka soo baxayso waxbaad ku ducaysanaysaa masaajigii markaad gelayso markaad suuqii soo gelayso mid waliba duca ayay leedahay ducaau dukhuuli suuqi suuqa soo gelidiisa ducadiisii muxuu odhanayaa laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu yuxyii wayumiitu wahuwa xayun laa yamuutu biyadihi اlkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir sidaas ayuu odhanayaa inuu sidaa odhanayo waxa warinaya imaamu tirmidi waxa warinaya ibnu maaja waxa warinaya imaamu axmed waxa warinaya xaakim baqawi baa sharxu sunna isaguna ku soo arooriyey mundiri baa markaa tarkiib wa tarhiib waana xadiid xasana waxaana lafdiga tirmidi uu yahay rasuululahi cumar bin khadaab laga warinayo rasuulullaahi muxamed baa wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam man dakhala suuqa qofka suuqa gala yacnii meeshaa suuqa ahee wax lagu iibinayo ee wax lagu kala ganacsanayo qofka soo gala dabeedna yidhahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu lxamdu yuxyii wayumiitu wahuwa xayun laa yamuutu biyadihi اlkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir kataba allaahu lahu alfa alfa xasana ilaahay wuxuu qorayaa milyan xasano kun kumaad waa milyan wamaxaa canhu alfa alfa sayi'a milyan sayaara ilaahay waa ka tiraya wa rafaca lahu alfa alfa daraja ilaahay hal milyan oo darajaba ilahay kor buu qaadaya ilaahuna waafaji yaa rabbi markaa ducadaas ayaad ku ducaysanaysaa oo ajriga intaa leeg ayaanad markaa ka helaysaa inaanu qofkuna moogaan aanu ku soo gelin ayaa wanaagsan nabiguna sala allahu calayhi wasalam xadiidkiinoo dabaraani uu warinayo waxa uu yidhi ha noqonin qofka waraya suuqa u gara ka u dambeeya ee ka soo baxana ha noqonin waa meel shaydaanku beedkiisa dhigtay uu ku dilaaciye dhulka waxaa loogu jecel yahay masaajidda waxa ilaahayna ugu necab yahay meelaha aswaaqda oo dee wax badan oo xun ayaa ka dhaca markaa wuxuu odhanayaa laa ilaaha ila allahu alla xaq lagu caabudaa allaah mooyaane ma jiro waxda waxaanu kaliya laa shariika lahu weeluma sugnaanin lahu lmulki milki iyo lahaansho wax walba ilahay isagaa iskale walahu lxamdu mahadoo dhanna isagaa iskale waa kaa meel walba digrigeeda iyo ducadii waa tawxiid iyo ilaahay keliyeelkiisa meelnaba ilaahay in lagu lamaaneeyaa meelna kama soo gasho yuxyii ilaahay isaga ayaa noolayn wa yumiitu ilaahay isaga ayaa dili almunfaridu bilixyaa walimaata noolayn iyo dilid baa ilaahay isagaa la keliyoobay keligii baa wax nooleeya keligii baa wax dila naf dhimanaysa soo ama bikayri sabab isaga oon idmin ma jiro wahuwa xayun isagu mid nool weeye laa yamuutu dhiman maayo xayaata iyo nolol dhammaystiran buu leeyahay dhimashana ku iman maayo ilaahay ma dhimanayo biyadihi alkhayru gacantiisa ayaa khayr kugu jira sharkuna gacantiisa ayuu ku jiraa waa baabuliktifaa baa la yidhioo hadyo goorale adab ahaan baan wixii shara aan ilaahay loogu nisbayn washaru laysa ilayka saynu horaba usoo marnay oo kale wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax kastana ilaahay mid kara weeye xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa inuu qofku dikrigan qiimaha leh inuu yidhaahdo markuu suuqa soo gelayo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ilaahay fadligiisu iyo karamkiisa iyo deeqdiisu siday u weyn tahay qofka dikrigaa yaree kooban yidhaahda ee qalbi markaa khaalisa ku yidhaahda macnihiisa isagoo garanaya yidhaahda isagoo yaqiinsan yidhaahda inuu ilaahay dee waxyaalaha faraha badan ee xadiidku inoo sheegay uu ilaahay siinayo weliba riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayeen in kuna ah milyan xasana loo qorayo oo milyan sayaa laga tirayo oo milyan darajo kor loo qaadayo wa bana lahu beyta fi ljanna weliba jannadana ilaahay guri uga dhisayo in wax yaree fudud ee intaa layga carabkeenna ku fudud ayaa lagu helayaa intaasoo dikri oo kala duwan baanaynu soo marnay oo yacnii dembi dhaaf lagu helayo oo janno lagu helayo markaa waxaad ku helaysaa un dee kitaabka iyada xusnu muslimka inaad jeebadda un ku sidato oo haddaad masaajidka galaysa aad la soo baxdo oo haddaad suuqa galaysa aad la soo baxdo meel kasta oo aad markaa taagan tahayba inaad la soo baxdo ood akhriso marka dambe dee waad wada qaybaysaayo yacni waad caadaysanaysaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaya dee xikmadda yacnii digrigeeni ku jirtaa waxa weeye hadya goorale dadkaa suuqu tijaaro iyo kasab adduunye ayay iskaga mashquulsan yihiin yacnii inta badanna dhaar beenah iyo yacnii qish iyo khiyaamo iyo waxbaa markaa ku dhex jira marka qofka sidaa ku soo gelaya ee digrigaa ku soo gelaya waa qof is-ilaalinaya oo xalaal doonaya oo xaaraan ka dheeraanaya weeye markaa waa in taa lagu dadaalaa adducaau idaa tacisa almarkuubu waa ducadii lagu ducaysanayey wixii aada fuushanayd marka uu turunturoodo marka uu turunturoodo waxaad saarnayd beryo horaa dee ama awr ama faras ama dameer waxyaalahaasaa la furi jiray dee hadduu kula turunturoodo maxaad markaa ku ducaysanaysaa dee gaadhigii aada wadatay markaa hadduu markaa kula banjaro hadduu god kugula dhaco hadduu markaa wax si ka noqdaan hadduu kugu baktiyo wey maxaad samaynaysaa waxaad odaysaa bismi illaah bismi ilaahay magaciisa ayaan cuskanaya ayaad odhanaysaa sidaa in la odhanayo bismi illaahi qofku odhanayo waxaa warinaya xadiidka abu daawuud baa warinaya nasaa-i baa sunan alkubraa iyo camrulyom waleyla ku warinaya imaam axmed baa warinaya xaakim baa warinaya dabaraani baa mucjam mucjamulkabiirka ku warinaya abu yacla ayaa isaguna mucjama ku warinaya adiya almaqdesi baa isaguna fi lmukhtaara ku warinaya sanadka xadiidguna waxa weeye saxiix waxaana lafdiga abu daawuud uu ahaa nin asxaabta rasuulka ka mida jahaalada saxaabiguna waxba ma yeesho ayaa wuxuu yidhi waxaan ahaa radiifa nabiy sala allahu alay slam nabiga ayaan fangelisaya sahayo markuubkiisii weliba riwaadka tahay imaamu axmed waxay sheegay dameer buu saarnaa markaasu isa xagga dambe kala sii saarna facasana daabatuhu daabadiisa ayaa turunturootay markaasaa yidhi shaydaanu shaydaan baa khasaaray ama shaydaan baa halaagsamay ayaa yidhi buuhi ama shaydaan baa dhacay markaasuu yihi laa taqul tacisa shaydaan nabigu sala allahu alay sl uhi ta'isa shaydaanu ha odhanin fa innaka idaa qulta dalik haddaad sidaa tidhaahdo tacoodama xataa yakuuna misla albeyt yacnii wuu isweynayn oo dabeedna wuu weynaanaya gurigaasu leekaan waxaanu odhanayaa dee awooddaydaan markaa ku simrixiyey buu odhanayaa walaakin qul bismi illaah bismi illaahi leh fa innaka idaa qulta daalika tasaaqara wuu yaraanayaayo dubaabka iyo duqsiga oo kale ayuu noqonayaa buuhi xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa nabigu sala allahu alay slm tawaaduciisa iyo isdhulligiisi siduu ahaa waayo dameerkaa uu fuushan yahay buu markaa saxaabadii qaar badan mucaadi bnu jabal usaamata bnu zayd iyo qaar kaloo fara badan ayaa la fuuli jiray oo nebigu markaa ma ahayn qof la hareerayaacayo dadka laga celinaye qof dadka ku dhex jiro aan iska fogeynayna ayuu ahaa madaxdana saas ayaa looga baahaya waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa shaydaanka markaas inaan la caayin waayo wax ka soo dhaca agtiisa haddii shaydaan wax laga sheego dee waxa loo qaadanaya waxaan dhacaya inuu shaydaan wax ku leeyahay waxaan ka soo dhacayaana ilaahay baa qadaray ee shaydaan wuxuu wax ku leeyahay ma aha saas daraaddeed baa loo baahanya inuu qofku bismillaahi yidhaahdo oo ilaahay cuskado ayaa loo baahan yahay inuu markaa shaydaan iyo wax soo hadal qaado looban had yo gooraanana qofka wixii markaa ku borogaraameysan ayuunbaa ka soo booda dumarku hooga iyo jaba jabayabay markaba ay odhanayaan wax loo baahan yahayna maha waxaa laga yaaba ma inay qaarkood qayliyaanba ayaa la arkaa waxaasoo dhan baana waxaa loo doonayaa qof bismillah ama allahu akbar yacni inay ka soo baxaan eraye markaa muhiim oo ilaahay cuskashadiisa yacnii tusinayaa inay markaa ka soo baxaan baa loo baahan yahay dariska qaybtiisana halka inoogu joogto wallahu aclam